في الله لا شك أن الجلوس في المساجد لاستماع الخيرات من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى waxaanu shaki ku jirin masaajidda oo la fadhiisto oo la dhagaysto khayrka ka socda addoonku wuxuu allah ugu dhowaado inay tahay waxyaabaha ugu qiimaha badan leh taasi waa midda koowaad waa midka labaad allah subxaanahu wa tacaala khayraadka masaajidda ka socda cidduu allah u qadaray uunbuu dhagaysiiyaa oo ilaahay u sakhiraa subxaana wa tacaala cid kastiina ma dhagaysato walidaalik baa allah jala jalaaluh wuxuu ku sifeeyey addoomihiisa wanaagsan inay yihiin kuwa dhagaysta hadalka fabashir cibaad aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana istimaac iyo insaat bay la yimaadaan khayrkay dhagaystaan kiisa wanaagsanna way raacaan waxaa qofka maqashiinaya khayrka ee u sakhirayna waa allah subxaana wa tacaala ilaahay jala jalaalu wuxuu noo sheegay inuu isagu cid maqashiiyo cidda uu isagu rabo allah subxaana wa tacaala qaala tacaala rabbi wuxuu yihi jala jalaalu walow calima allahu fiihim khayra laasmacahum hadduu ilaahay khayr ku ogaan lahaa waa maqashiin lahaa idan aladiina yastamicuuna ila almuxaadaraat wa yansituuna ilayha waa man araada allahu lahum lkhayr waa cid ilaahay khayr la doonay subxaana wa tacaala taa waxaynu kaga bogsanaynaa markaa xuduurka iyo kasoo qaybgalka masaajida muxaadaraadka ka socda laga soo qayb galo waxa weeyaan biiraadat اllahi tabaaraka watacaala wa bimashii'at اllahi subxaana watacaala wa biikhtiyaar اllahi caza wajal iyo doorasho ilaahay subxaanahu watacaala ciddii uu rabo uu maqashiinayo oo uu khayrka markaa dhegeysiinayo haddii aan usoo gudo usoo dhaadhaco mawduuca aynu ku bilaabaynaa caawa oo runtii aan u furfurayo sheekheena fadiilat sheekh doctor sheekh ciisa waxaa weeye macsiyada iyo raadadkeega xun ee ka dhasha iyo wujuub اlmri biاlmacruuf wanahyi can اlmunkar macsiyada iyo raadadka xun ee qofka ay kaga tagta adduun iyo aakhiro iyo inay waajib tahay wixii wanaagsan in la ysfaro wixii xunoo macsiyana layska reebo qaybta dambe waxaa qaadanaya dictoorka allah barakeeyo qaybta hore intii alla inooga qadara subxaanahu wa tacaala ayaynu kusoo koobaynaa walaalayaal maa hiya almacsiya awalan macsiya maxay tahay macsiyadu waxa weeyaan mukhaalafa almacsiyatu hiya almukhaalafa mukhaalafatu man mukhalafatu lkhaaliq mukhalafatu lkhaaliq allaha khaaliqa ee koonkan iskale ee ku tasarufaya oo la khilaafo weeyi man aladii yukhaalifu alkhaaliq almakhluuq daciif waxaa khilaafaya allaha khaaliqa subxaanah wa tacaala makhluuqan daciifkaee taagta daran ayaa khilaafaya ima bitarki maa amarahu llah caza wajal aw ficli maa nahaahu llahu tabaaraka wa tacala canh wuxuuna ku khilaafayaa waxay tahay inuu ka tago addoonku wuxuu alla faray subxaanah wa tacaala inuu sameeyo min alaqwaali waalafcaali walictiqaadaat iyo inuu markaas sameeyo wuxuu alla ka reebo subxaanahu wa tacaala oo min alaqwaal walafcaal walictiqaadaat hadihi hiy almacsiya hadihi hiy almacsiya wa hiya fi lkitaabi wasunna waana xaaraan weeyi qofku macsiya inuu ku dhaco dadkana allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u qeybiyey labo ahlu taacatihi wa ahlu macsiyatih dad taacada ilaahay ahlu ah dadka ahlu taacatihi baa la ydhahdaa iyo dad macsiyada iyo mukhaalafada ilaahay subxaanah wa tacaala ehlu ah kuwaana ahlu macsiyatihi baa la ydhahdaa labada kooxood ba ilaahay subxaanah wa tacaala laba daarood ayuu u kala diyaariyey haddii aakhiro la togo ahlu taacatihi allah wuxuu u diyaariyey subxaanah wa tacaala bijannatin carduha asamaawaat waalard janno ballarhkeegu samaawaadka iyo dhulkoo laysku daray uu leeg yahay ayuu ahlu aacatihi u diyaariyey ahlu macsiyatihina rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu u diyaariyey binaarin talada naar huraysa ayuu allah u diyaariyey subxaana wa tacaala dadkan hadda jooga wakhtigan iyo wakhti kastaba labadaa unbay ku kala biiraan adiguna waad isgaranaysaa inaad ku jirto dadka ilaahay daacadiisa ku taxan iyo inaad tahay macsiyole ku markaa macsiyada sameeyo oo ama ha u yaraato macsiyadu ama ha u weynaato mid ahlu macsiya inaad tahay waad iskala garanaysaa ilahay baa wuxuu yidhi subxaana wa tacaala bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira walow alqaa macaadiira insaanku naftiisa xogaal buu yahay wuu arkayaa weligiiba ha cudur daarto waad istaqaanaa inaad ku jirto kuwa macsiyada ehelkooga ah iyo inaad tahay min ahli taacati illahi tabaaraka wa tacaala walidalik xarama allahu macsiyatah ilaahay wuxuu xarimay in la caasiyo bal allah subxaanah wa tacaala wuxuu u diyaariyey cidda ilaahay caasida naar buu u diyaariyey waman yacsi illaha warasuulah wayatacadda xuduudah yudkhilhu naara khaalida fiiha walahu cadaabun muhiin buu alla yidhi subxaana wa tacala walahu cadaabun muhiin qofka ilaahay caasiya rasuulkiisa caasiya ilaahay naar buu gelinaya subxaanahu wa tacaala oo uu ku waarayo cadaab dulleeyana waa ugu sugnaado alla u diyaariya subxaana wa tacaala طبعا من تاب وأصبح من أهل طاعة الله تبارك وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما أما كتوبتك هنا إلهي وصوى نقر سبحانه وتعالى كوا إلهي ذنوبتي كدعضي معاصي سميين ونقبو أن لو بدل يا سبحانه وتعالى هذه المعصية إخواني في الله هذه هي المعصية waxaanu shaki ku jirin marka qofka muminka iimaanku dhab ka yahay macsiyada halka uu ka taagan yahay dadkii hore haddaynu u fiirsano ee aynu ku dayanaynay salafkii wanaagsanaa ardaydii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu tababaray waxay tilmaamayaan cabdulahi bnu mascuud wuxuu leeyahay qofka muminkii wuxuu arkaa dunuubtiisa oo macaasida ka dhacdee kaanahu qaacidun inuu yahay sidii nin hoos fadhiyo buur oo ka baqanaya inay kusoo dunto ka munaafiqiina wuxuu u arkaa macsiyada duqsi marow sida uu iska yidhi oo uu markaa iska kaxeeyey bas intaasunbuu u arkaa falmacsiyatu idan ayuha alaxibat lkiraam hiya mukhaalafat lkhaaliqi tabaaraka wa tacaala ima mukhaalafatu awaamirihi wa ficli nawaahi waa taa macsiyadu ilaahay haynaga koriyo allah haynaga badbaadiyo qofkana waxay dhaxal siisaa dulinimo adduun iyo aakhiraba haddaad wuxuu alla ku faray aad ka tagto waa dulloobaysaa wuxuu alla kuu diiday subxaanahu wa tacaala haddaad samaysana waa dulloobaysaa tusaalayaashooduna qur-aankay daf inooga yihiin waxaa qofka caaqilkaa ku firan bal inuu u fiirsado qur-aanka dadka ilaahay ka waramay subxaanahu wa tacaala uu halliga waayo ma ahlu taacatihiba maya wa ahlu macsiyatih dadkuu alla badbaadiyey subxaanahu wa tacaala uu sharaftiiyo qiimaha u yeedhay ilaahay qiimaha iyo sharafta u yeelan waayo waa ahlu aacatihi subxaana watacaala walidalik bal u fiirsada ilaahay subxaana wa markuu ka waramay suuratu asaafaat markuu ka waramay xiwaarkii u dhaxeeyey dadkii ahlu aacadiisa ahaa iyo dadkii ahlu macsiyada ahaa waxaa lagu soo gabagabeeyey bal u fiirso walaqad arsalnaa fiihi mundiriin fandur kayfa kana caaqibat lmundariin ila cibaad allahi lmukhlasiin waxaanu u dhex dirnay buu alla yidhi subxaana wa tacaala oo aanu ka soo saarnay dadkaa la halligay ile aayaadka waxaa ka horreeyey aayaadkii allah subxaana wa tacaala uu kaga warramay siduu isku barbardhigayo nicmada iyo markaa raaxada loo diyaariyay ahlu jannaha oo tabcan ahlu taacatihiya iyo naarta sugaysa dadka ahlu macsiyada ah allah muxuu ihi subxaana wa tacaala adalika khayrun am shajaratu zaquum ina jacalnaha fitnata lilظaalimiin inaha shajarat takhruju fi asli اljaxiim waa la soo waday maxaa ku dhacay nimanka maxaa keenay inay halkaa galaan inahum alfaw aabaa'ahum daaliin fahum calى aahaarihim yuhracuun walaqad dala qablahum akharu اlأwaliina walaqad arsalna fiihi mundiriin fandur kayfa kana caaqibaة اlmundariin ila cibaad allahi اlmukhlasiin haulaai ahlu macsiyat illaahi tabaaraka watacala ahlakahum allahu tabaaraka watacaala ilaahay baa halligay oo baabiiyey markay macsiyadii la yimaadeen amarkiisii ay khilaafeen wuxuu ka reebayna ay la yimaadeen nebi nuux iyo ciddii raacday ayaa lagu xujisiiye oo ilahay ku xujiyey subxana wa tacaala walaqad naadana nuuxun falanicma almujiibuun wanajaynaahu waahlahu min alkarbi alcaiim wajacalna duriyatahu hum lbaaqiin watarakna calayhi fi laakhiriin salaamun calaa nuuxin salaamun calaa nuuxin fi lcaalamiin inahu min cibaadina almu'miniin allahu akbar nebi nuux oo ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa dadka farayay ayaa la badbaadiyey ciddii raacday markaasaa alla muxuu siiye u fiirsada wajacalnaa duriyatahu hum lbaaqiin buu alla yidhi tafiirtiisii waxaanu ka dhignay kuwa hadhay ee dadkao dhanba ay ka tafiirmeen intaa maxaa raacsan watarakna calayhi fi laakhiriin allah tabaaraka watacaala jacala lahu hanaan xasana fi laakhiriin ammaan wanaagsan buu ilaahay u dhex dhigay dadka dambe oo inagaa ilaa maanta calayhi salaam leh salaamu calaa nuuxin fi lcaalamiin wabimaada bima qaama min taacati illahi tabaaraka watacaala oo kuwii la haligay xaalkooga ka waran bima qaamuu min macsiyati اllahi tabaaraka wa tacala idan ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka caasiya ee amarkiisa khilaafa dullinima haysata tusaalaha ugu horeeyaynu qaadanayno waad wada garanaysaan ibliis oo aad garanaysaan xaalkiisu siduu ahaa iyo halkuu ka taagnaa cibaadada iyo halkuu ku dhex noolaa iyo siduu ahaa markuu amarkii ilaahay ka tegay iyo siduu allah ka dhigay subxaanahu wa tacaala allah muxuu ihi jala jalaalu waid qulnaa lilmalaaikati isjuduu liaadam fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbar wa kaana min alkaafiriin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu amar ku siiyey malaa'igtiisu inay sujuudaan amar rabbiga khaaliqa amarkiisa in la qaataa waa waajib malaa'igtii way sujuudeen maxaa yeelay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u diyaariyey inay noqdaan dad awaamirtiisa malaaig awaamirtiisa qaata oo ilaahay ka amar qaata subxaana wa tacaala karaamadoodii iyo sharaftoodii iyo cizadoodii waa baaqi ilaa ywm اddiin lannahum imtahaluu amr allahi tabaaraka wa tacala ilaahay amarkiisiiba u hogaansameen markaasaa ilaahay qiimahooda iyo sharaftoodiiba uu ilaahay sarraysiiye subxaana wa tacaala amaa ibliis amaa ibliis cindamaa khaalafa amr allahi tabaaraka wa tacala ilaahay amarkiisi markuu khilaafay ibliis maxaa ku dhacay akhrajahu llahu tabaaraka wa min aljanna jannada alla ka saaray wa alxaqahu llahu tabaaraka wa bilacnatin ilaa yowm iddiin ilaahayna wuxuu haleeshiyey lacnad inuu naxariistiisa ka fogeeyey wuxuu allah yihi jala jalaalu fakhruj minha fainaka he fainaka rajiim waina calayka lacnatii ilaa yowm اddiin bimaada يا الله بماذا لعنته وبماذا طردته بما قام من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى أنت كم khaalafta amran lilaahi caza wajal adiga hadda imise amaruu allah ku faray baad khilaaftay ma isku fiirsatay weligaa amar keliyu ibliis khilaafay ayaa lagu tardiyey oo lagu nacdalay leanna waxaa weeye qofka ilaahay amarkiisa khilaafaya waa qof mustakbira waa qof isla weyn waa qof kibraaniya sidaa daraaddeed ba alla muxuu ihi subxaana wa tacaala ilaa ibliisa abaa haye wastakbar istakbar wa kaana min alkaafiriin falcaasi mustakbir qofka ilaahay caasiyi subxaana wa tacala noocuu doonaba ha noqday waa mustakbir faida kaana mustakbiran fallahu laa yuxibu lmustakbiriin haddaabuu mustakbir yahayna alla mama jeclaba dadka mustakbiriinta haddaanu alla jeclayn mustakbiriinta miya dullinimo adduun iyo aakhiro iyo meel kastaba way dullaysan yihiin laga yaabaa inuu madharkiis iyo muuqaalkiisu qurux badan yahay laakiin dulliga qalbiga ku haysta yaa inoo soo saara allah og subxaana wa tacaala aba ilaa an yudilla ahla macsiyati ilaahay waa diiday subxaana wa tacaala ilaa inuu dulleeyo ahlu macsiyadiisa mooyaane allah inaga koriya aamiin dhaha macsiya yaryaraysi ma laha culummadu labay u kala qaadaan macaasi weyn iyo macaasi yar baa loo kala qaadaa isku soo wada duuduuboo allaha aad khilaaftay eed caasiday wax ka weyni ma jiro waxaa adabdarro kuugu filan khilaafka aad la timid baa adabdarro kuugu filan sidaa daraaddeed baa axadu saalixiin wuxuu leeyahay waar macsiyada yaraantooda u fiirsane waxaad u fiirsataa ciddaad caasiday weynidiisa u fiirso waa man yatasarafu fiik waa cidda kugu tasarufaysa adiga oo allah muxuu yidhi walow nashaau lamasakhnaahum he calaa makaanatihim fama staطaacuu mudiyan walaa yarjicuun fama staطaacuu mudiyan walaa yarjicuun allah yatasaraf fiik haddaan doonnaba alla leeyahi subxaana wa tacaala waanu masikh lahayn waa lagu bedelaya haddii la doono oo macaasida ilaahay aad ku xeel dheeraatood ka toobadkeeni wadaad ka soo noqon weydo ibliis lacanahu llah wa taradahu llah bimacsiyati اllahi tabaaraka wa tacaala walidalik laa yatadakaru axadu ibliis ila bilacna soo ma taqaanaan ibliis maxaa lagu xusaa lacnadu baa lagu xusaa lacanahu llah soo ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka waramay suurat nisa allah muxuu ihi jala jalaaluh in yadcuuna min duunihi ilaa inaaan wain yadcuuna ilaa shayطaana mariidan haye maxaa ku xiga lacanahu llah allah nacdalay markaasaa waxaa layna faray inaan ilaahay ka magan galno haddana sharkiisa markuu ilaahay caasiyey subxaana wa tacaala wuxuu ku ballan qaaday bani aadamka sababtooda lagu eryey inuu geed dheerya ku gaamanba u fuuli sidii ay macsiya ugu dhici lahaayeen wuxuu ka bilaabay biabihim fabadaa biabihim aabbahood buu ku bilaabay tusaalaha ibliis waxaan usoo qaatay amarka ilaahay ood ka tagto dulinimada laga dhaxlo iminka shayaan maynaan arag shayaan maynu aragnay laakiin qalbigaaga siduu ku yahay marka shayaan laga warabo cid sidee baad sawiranaysaa cid qurux badan mise cid foolxun haye yaa qalbigaaga ku abuuray foolxumada ayade allah subxaana ilaahay quluubtiibuu ku abuuray foolxumadiisa inuu kaasi foolxun yahay inagoon aragba markaa ibliis sidaasoo kale qofka ahlu quluubta qofka caarifiinta ilaahay ku xihan dadka alla way garanayaan xaalkooga yucrafu lmujrimuuna bisimaahum laakiin dadka isku midka isku leefalka isku macsiyada maxay iska garanayaan dadkaas ilaahay naga koriyo macsiyada aamiin dhaha allah inagu karwaamindha ibliis waxaa lagu eriyey amar keliyu ka tegey ayaa lagu eriyey lagu nacdalay uu ku duloobay nabi aadam calayhi salaam ayaynu u galaynaa isaguna tusaale wuxuu ka yahay wixii alla kuu diidood samaysiiyo waxa laga mutaysto ibliis markii jannada laga saaray ilaahay dardiyey subxaana wa tacaala ayaa waxaa lagu yidhi wayaa aadam uskun anta wasawjuka aljanna fakulaa min xayu shituma walaa taqrabaa waa nahyigoo fiirso walaa taqraba hadihi shajara fatakuna min aalimiin fatakuna min aaalimiin aadamow adiga iyo islaantaadu bartaa iska dega jannadaa dega jannada maxay ku haysteen maad garanaysaa jannada wuxuu alla ku siiyey subxaana wa tacaala suuratu taha allah kaga warramay jala jalaalu ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacra wa anaka laa tadmau fiiha walaa tadxa intaasaad jannada ku haysataa laakiin maxaa lagaa rabaa laa taqtarib ila hadihi shajara geeddaa iska ilaali geedkaa ha u dhowaan famaada facala aadamu calayhi asalaam biwaswasati shayaan aadam muxuu sameeyey shayaanka waswasadii daraaddeed muxuu ku sameeyey aadam ilaahay baa inooga warramo muxuu yidhi faakala minha geedkii loo diiday way cureen buu alla yidhi subxaana wa tacaala walidaalika baa ilaahay wuxuu ku tilmaamay nebi aadam inuu caasiyey rabbigii wacasaa aadamu rabbahu fagawaa macsiyada uu ku dhacay oo ah wuxuu alla u diidu sameeyey maxay keentay waxay keentay in laga saaro jannadii lasoo caydhiyo isaga islaantiisii dhammaan wadadega la yidhaahdo oo dhulkaa maanta aad aragtaan dhibaatadaa taalla waxaa yaallo oo dhan la ydhahdo warkaas halkaa ka bilaaba khalaas faimaa yaatiyanakum minii hudan faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa hadduu hanuun xaggayga idinka yimaado qofka hanuunkayga raaca lumina maayo dhuundaraysan maayo waa la soo daadejiyey maxaa lagu soo daadejiyey bisababi lmacsiya ma arkaysaan ikhwaani akraja allahu aadama min aljana bimacsiya watarada allahu ibliis bimacsiya waahlaka allahu lumam bimacsiya fakula akhadna bidanbi faminhum man arsalna alayhi xaasiban faminhum man arsalna calayhi xaasiban alam tara kayfa facala rabuka bicaad irama dati alcimaad alati lam yukhlaq mihlha fi اlbilaad wthamuud aladiina jaabu الsakra bilwaad wfircauna di lawtaad aladina طagw fi lbilaad طagw fi lbilaad طغyaan mujaawazaة اlxaad macsiyay la yimaadeen faakharuu fiha اlfasaad fasaba calayhim rabuka sawta cadaab ina rabaka labilmirsaad iyaga keligood maaha rabbiga dhufays buu ku jira waxa uu u diyaar yahay ahlu macsiyaha inuu qabto laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u seeto dheereeyaa qofka ahlu macsiyaha ah ina allaha la yumli liلظaalim xata ida akhadahu lam yuflitu ikhwani fi llah hadihi min aathaari اlmacsiyati fi اlfardi fi dunyaah wa fi aakhirati aadam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu waafajiyey kelimaad fataaba ila اllahi tabaaraka wa tacaala ilaahay buu uga toobad keenay macsiyadii ilaahay wuxuu haleeshiyey subxaanahu wa tacaala kelimaadkii qiimaha badnaa markii uu shaydaanku waswaaska ku riday ee jannadii uu ka saaray xagguu u maraba ina shaydaankuma raba mar kastaba macsiyadu kuu qurxinaya qofku markuu macsiyo samaynayo iyadoo u qurux badan buu samaynaya iyadoo u foolxun ma samaynayo waxa u qurxinayana waayo waa ibliiska markuu dhinac walba kaga soo maray ee macsiyadii uu ku dhacay natiijadii ka dhalatay ay noqotay ugu horeynba jidhkoogii in cawradoodii ay daahirtay falama daaqa shajarata badat lahuma sawaatuhuma watafiqaa yaqsifaani calayhima min waraqi اljanna ilaahay baa waafajiyey nebi aadam iyo xawaa qaala rabbana dalamna anfusana wain lam takfir lana dalamna anfusana bimada bilmacsiya bimukhaalafati amrik bima akalna min hadihi shajara alati nahaytana can qaala rabbana dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhasiriin maxaa dhacay markaa fastajaaba fastajaaba fastajaaba lahu rabuhu wataaba alayhi wahada fajtabaahu rabuhu fataaba alayhi wahada ilaahay baa doortay uu ka toobad aqbalay uu hanuuniyey waxa uu ilaahay ka dhigay subxaanahu watacaala min asaalixiin macsiyo kolley ehel baa loo yahay kullu bnu aadam khaaa khaaa macnahato macsiyu ku dhacaya cidda khayrka badan ma taqaanaan markaa waa dadka toobadkeena macasiduna way badan tahay xasadku waa macsiyo kibirku waa macsiyo isla waa macsiyo yaraysiga dadka la yaraysana waa macsiyo dhagahadalka dadka aad ku dhagahadlaysaa waa macsiyo istihzaaga yesjeesjeesku waa macsiyo takooridda dadka la takooraya waa macsiyo macaasidu way badan tahay adiga waxaa lagaa rabaa intaanu malakulmoodku kuu iman inaad ka toobad keento ikhwaani fi illaah macaasida iyo aahaarteeda xuni way badan tahay mana soo koobi karno waxaa inaga filan labadaa muuqaalaynu qaadanay hadday tahay amarka ilaahay oo laga tago maxaa lagu mutaystaa lacnad iyo dullinimo iyo sawirkaagoo fool xumaada ilaahay wuxuu kuu diidoo la sameeyana waxaa lagu mutaystaa iyadana wanaaggii iyo khayrkii aad ku jirtood ku weydo walidalik baa rasuulku sal alla alay slam wuxuu yidhi addoonka waxaa lagaga xarimaa arsaaqda waxaa loogu diidaa mararka qaarkood dembi uu galayo waxaa laga yaabaa shaqo aad wadatood ka shaqaysan isla lagaa soo wariyey dib iskugu noqo waxbaad samaysay macaasiduna qofka kama tegto ilaa ay tusto natiijadii ilaahay subxaana wa tacaala macsiyada hainaga koriyo dembigan allah inoo dhaafo maadaama sidaa ay macsiyada u foolxun tahay ma inaynu isku daawanaa mise waa inaynu iska waa inaynu isku diidno ka jawaaba maan isku daawanaa mise waan iska isku diidnaa sheekha dictoorka inoo galaya taas insha allah baaraka allahu fiikum axsana ilaykum jazakum allahu khayra